bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin ism اlishaarة qala اlmuأlif raximah اllah tacaalى bda lmfradi mudakari ashir bdi wadihti ta clى اlأnha اqtasir wdani tani lilmuhana اlmurtafic wfi siwaahu daynitayn اdkur tuطic wbulaa ashir ljamci muطlqa wاlmadu أwlىa walada lbucdi اnطiqa bilkaafi xarfa duna laamin aw macah wlaamu in qadamtaha mumtanica wbihunaa aw haahunaa ashir ilى daani اlmakaani wbihi lkaafa sila fi اlbucdi aw bihama fuh aw hana aw bihunaalika nطiqan aw hina intana waxaan ka gelaynaa macaariftii aan ku dhex jirnay midkiisii saddexaad adamaa'ir iyo calan baan ka soo baxnay intana wuxuu kaga hadlayaa ismu lishaara ismu lishaara bikhtisaar waxaa la yihahdaa maa dala calaa musamaahu biwaasitati lishaara xisiyatan kaanat macnawiya yacni qofka la ishaarayo wixii tusiyo qofka musamaha ahoo asiga la magacaabay ishaara ku tusiyo marka macaarifta waxay uga mid noqotay in lagu ishaaro fulaan waa lagu leeyahay oo haadaa lagu leeyahay waad ka taqaanaa dadka kale sidaasay macrifo ku noqotay limaada saarat اlishaaraةu macrifa liana الshakصa xudida bاlishaara min beyni annaasi اljaalisiin haddaad hore u aqooninba xataa hadirtaan afarta lagugu fiiqay ulajeedada intaas waa maa dala calى musamaahu biwaasitati اlishaara kaasaa la yidhaahda ayib ishaarada waxaa muhima ah inaad fahamtid arkaanteeda hunaaka mushiir wa hunaaka mushaarun ilayhi wa hunaaka mushaarun lahu saddexdaas haddaadan kala fahmin wax dhan waa iska kaa dhexyaacaya marka hunaaka mushiir waa shakhsiga wax kuu ishaarayo haddii aan ku iraahdo haadaa haddaan ku iraahdo aniga mushiir baan ahay farti aan ku fiiqowhay fartaas xisi bay noqotaa marna waxa weeyaan macnawi bay noqotaa keligiisaa nala fadhiya markaasaa man huwa fulan aada leedahay markaas haadaa aan ku leeyahay anoona far fiiqin baad aad ka garanaysaa dadka kale ayib marka mushiira ninkaa la yidhaahda almushaaru ilayhi midka adawaadka loo isticmaala daa iyo daani taani loo isticmaalay mushaaru ilayhi baa la yidhaahda mushaaru lahu midka loo ishaaraya qofka ani markan farta ku fiiqayo qof aan wax tusina inuu meesha joogo waay markaan ku irahdo daalika haddaan ku iraahdo qofka oo hadalka ku dhawaaqaya annaatiqu huwa almushiir daa marka la waa mushaaru ilayhi waa mfrad mudakar hadeertan dhalika kadaasna mushaari lahu bay tusinaysaa ninka farta loo fiiqay marka fiir way isbedeli karaan maa cada naatiq ninka hadlayo mushiirka waxaan ka ahayn mar dadka wax loo ishaaraya dad badan ay noqon karaan dadka midka loo ishaarayana hal qofuu noqonaya haddaan ku irahdo ulaaika haddaan ku irahdo almushaaru ilayhi jamac ulaai raggaas aan ku leeyahay ulaaika adigan ku ishaara marka kaliga hadda waa ulaaika hum lmuflixuun markii la yihaahdo almushiir huwa allahu tacaala wاlmushaari lahu nebiga weeyaan wاlmushaaru ilayhina dad badan oo muminiinta a ah way wlmushaaru ilayhi dad badan waay haddaan ku irahda daalikumaa haddaan ku irahda daalikumaa mimaa dhalikumaa mimaa calamanii rabbii dhalikumaa mimaa calamanii fiiri hadda markaan almushiir yuusuf waay wاlmushaaru ilayhine waa ru'yadii laysweydiinayo farta ku fiiqay muuse ou le midkaa dhalikumaa midkaas i weydiisaan laakiin kumaa mushaaru lahu laba qofood waa labadii sijniga kula jirtay waay marka saa u kala fahm kaafka iyo wixii lahal ah waxa weeyaan waa xuruuf asmaaqulishaaraday raacda icraabna male laakin lidalaalati cala lmushaari lahu bay tusinaysaa dhalika alkitaabu haddii la yidhaahdo daa waxa weeyaan kitaabkii bay tusinaysaa dhalika ka nabi muxamed baa loogu ishaaray walmushiruhu llah marka haddaan ku idhaahda dhaanikumaa haddaan ku yidhah dhaanikumaa almushiir waa mabaqan yahay qofkii ku hadlayo waay laakiin hadda almushaaru ilayhi walmushaari lahu labadaba tahniya waay dhaanina waxaa waay mushaaru ilayhi kumaana mushaari lahu sidaa le u kala fahm inta kale asaaba kuu sheegi doona adawaat alishaara wa marka musanifka inta wuxuu kugu cadaynaa adawaat alishaara wax lagu ishaaro markaasuu wuxuu ku yiri maadaama almushaaru ilayhi uu ama waaxid noqon karo dakar uu noqon karo muanath noqon karo ah, tahniya jamac uu noqon karo yaa waxay daruurada keentay in mid kastaba qeybtu leeyahay loo sheego markaasuu bidaa limufradin mudakarin ashir bidii wadii titaa cala lunha qtasir markaasuu musanif wuxuu ku bidaa lafdiga oo daa ah limufradin mufrad ku ishaaray mufradkoo mudakarin lab laga dhigay waqtasir gaabso cala lunhaa markaad unha ishaaraysidne bidii ku gaabso wadih ku gaabso tii ku gaabso taa ku gaabso marka intaas hadda mufradkii wuxuu lahay sawaaءn kaana mudakaran aw muanathan yuu kuu kala sheegay marka mufrad mudakara daa buu leeya kali ah daa hadaad ninka wax la ishaarayo daa aad leedahay ama haadaa aad ama haadaaka aad leedahay ama daalika aad kulli daadaas unbaa joogto adiga daada fiirso wax kale howlay leeyihiin marka daadi mfrad mudakara waa artay dalika alkitaab oo kale waashir ishaar bidaak waxaad ku ishaartaa lafdiga daada ah limufradin ilaa mufradin ku ishaar mufradku mudakarin oo macnaha dakara oo aan unho ahayn wاkhtasir gaabso bidii ku gaabso ama calى اlأuntha fi xaalati untha markuu mushaar uleyhi inha noqdo bidii ku gaabso wadih ku gaabso tii ku gaabsota intaasay muanathka leedahay muanathkii oo mufradka ahay ah ka badan midka mudakarka marka in badana lagu ishaara waxaa la yihahdaa mufrad muanath ah toban lafdiyu leeya oo labadan ka farcanto waa iska sahlan tahay hadda diidaas shanan kaaga keena tiina shanan lagaaga keena fiiri waxaad leedahay haddana ha keen dih reeb hadi haddana kasra yar saar dihi dheh dihii dheh haddana daatu shantaasay noqotay ta haddana shantiaad ka keenaysaa waxaad leedahay ti tih tihi tihi taa ayadana shantaas kala wada marka diina shanaa ka farcanto tiina shanaa ka farcanto intaba waxaa weeyaan waxa weeyaan waa adawaat اlishaara lilmufrad اlmuanath qofka keligiisaa lagu ishaaraya marka dumarkii waxaad dhihi kartaa dhi ama haadihi haadihi aa loo badan yahay haadii waad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa oo kale dihii waxaad dhihi kartaa eh, maxaan ku yidhaha daatu waa noo imaa doontaas taas ayib walidaalika nabiga alayh salaatu salaam fi qisati lifk caaisha intaanan qur-aanka soo degin nebiga uma uusan geli jirin markuu xaalkeeda weydiinaya iridda intuu istaaga kayfa tiikum u dhihi jira kayfa tiikum fiiri tiidi waay wahaakada marka waxa weeyaan markii lagu ishaarayo mufrad oo muanath ah intaasoo lafdi baa la isticmaalaya marka amhiladeeda adigaaba iska garan kartidoo wax iska sahlan waay haddii aad tirahdid tiikum haddaan ku irahdo kayfa tiikum haddii la yihahdo almushaaru ilayhi waa naa wاlmushaaru lahuna waa dadkii ay ka dhalatay kum alayri fiiri jamac mushaaru lahu waay ayb marka amhiladooda wax la koobi kara maha طabcan qur'aankii o dhan waxa weyaan asmaa lishaara hab u badnaata midka mufradka ah intoo kale waa wada jiraan kuligeedba ayb waxaa musanifka uu leeyay markaas wdanitani lilmuthana اlmurtafic wa fi siwaahu daynitayn idkur tuطic w bulaa ashiri jamci mطlqa wاlmadu awlaa walada lbucdi nطiqa wuxuu leeyahay wadani iyo taani lilmuthanaa iskale labada almurtafici ee godnaay wadkur sheeg fii siwaahu muhanada marfuuca waxa kasoo haray daynitayni sheeg tuic waad ateecaysaa tutiicu bimacnaa man jaaa laka bilqawaacidi ayib waa iska tamaamulbeyd waay marka waxa weeyaan markii uu yahay mushaaru ilayhiga muhana markuu yahay laa farqa bayna mudakarihi wa muanathihi maya markii uu muthanna marfuuc yahay waxa weeyaan wuxuu leeyahay thani muthakar hadduu yahay haddii muanath uu yahayne taani buu leeyahay markaasuu wuxuu ku yiri wathani lafdiga daaniga ah oo muthanna muthakar ay leedahay iyo watani lafdiga taani a ah oo muthana oo muanatha uu leeyahay lilmuthanna iskale almurtafici eh, godnaay wadkur sheeg fii siwaahu muthana marfuuca waxa aan ahayn markuu fii xaalati rafci joogo waxaan ahayn daynitayni sheeg tutic waad adeecaysaa marka fiiri almuthana almarfuuc haani aan leeyahay haadaani haadaani ayib haadaani haddaa tiraahda طabcan eh, ina haadaani lasaaxiraani ina haadayni lasaaxirayni intaba waa soo aroortay markii muanadkii mushaaru ilayhiga muhana u noqdo haani oo mudakar ah aalibaani aada leedahay haadaani aalibaani haadaani aalibaani fiiri marka waa markay kuu dhow yihiin haddaa tira haadaanika haddaa tiraada fadhanika burhaanaani fadhanika fadhanika burhaanaani labadaba waa laba qiraac fadhanika haddaa tira dhaanika dhaanika labadaadaas nin yahabow ninkaanu ila fadhiyow labadaadaas saasay noqonaysaa ayib markii carabi laga hadlaya dhanika markaad tiraahdi hal ninoo kula fadhiyo aada u ishaaraysaa labana waa sidaas waatay qur-aanka fadhanika burhaanaani nabi muusa ilaahay uu u sheegay jala jalaaluh ayib haadaani ama hageli ama dhaanika haddaad tiraahdi bas dhaanikum dhaanikum dhaanikunna haddaad tiraahd dhaanikunna waxa la ishaaraya waxa loo ishaarana dumar kula fadhiya waa daani kuna dumar yahow labadiinaas labadaas qofood aada leedahay marka waa markii muthanna marfuuc ay tahay wadani lafdiga daaniga ah lilmuthana iskale almurtafici la goday wa taani lafdiga taanina lilmuthana iskale almurtafici wadkur sheeg fii siwaahu muthanaha murtafica markuusan ahayn ee mansuub ama majruur ou yahayne daynitayni sheeg tuic macnaha waad ateecaysaa bimacnaa tuic man jaa bika bilqawaacidi marka wa fii siwaahu dayni markaas saas waa haddii fi fii xaalati nasbi ay yihiin waxaad leedahay acطi haadayni aad leedahay acطi amartuka bihi labadaas waxaad siisaa wixin ku amray acطi haadayni watayni aada leedahay haataani markii ay ahayd labadii e, dumar markii la ishaarayo fii xaalati الrafci fii xaalati e, nasbi wاljarina haddii aad marartu bihaatayni ama e, ra haatayni labadaas gabdhood baan arkay baad leedahay ama tayni haada xataa naftigeeda shard maa tanbiih le ra-aytu tayni aada leedahay tayni ama waxaad leedahay haatayni labadaba waa kuu banaan marka intaas waxaa iskale maxaan ku irahdaa mufrad muthanna oo fi xaalati arafci iyo fi xaalati esh iyo fi xaalati اljari waاnasbi intana tayni bay kala leeyihiin muthanaha asiga intaas unbuu leeyahay labadaas lafdi mudakarna thani iyo thayni muanathkana taani iyo tayni w bulaa ashir ljamci muطlqa wاlmadu awlaa walada lbucdi intiqaa bاlkaafi xarfa duna laamin aw maca wاllaamu in qadamtaha mumtanica wa ashir ishaar lijamcin ilaa jamcin waxaad ku ishaartaa muطlaqan adoon kala qaadaynin biulaa ku ishaar jamcu lmudakari saalim iyo jamcu lmuanathi saalim markii liishaara ulaa ay leeyihiin wax kale ma laha fiiri marka jamci laa farqa bayna mudakarihi wa muanathihi midkaas weeyaan jamcu muana saalim iyo jamcu mudakar saalim sidaasaad leedahay labadaba ulaa qur-aanka meeqaa ulaa ku jirta wa ulaaika hum lmuflixuuna waulaa'ikum jacalnaa lakum calayhim sulطaana mubiina ulaa'ikum iyo ulaa'i haddaa tidhaah intaba waxa weeyaan ragna waa yihiin dumarna waa yihiin la kalama qaaday ayib markaasuu wuxuu ku yiri wa ashir ishaar lijamcin ilaa jamcin waxaad ku ishaartaa muطlaqan asoon la kala qaadayn raggiisa iyo iyo dumarkiisa biulaa ku ishaar wاlmaddu in la mado yaa awlaa wanaagsan ulaai iyo ulaa in la yidhaahdo in la madaahu waxa weeyaan lugat اlqur'aan iyo waxa weeyaan macnaha lugadii reer xijaaz waay wahiy alati nazla biha اlqur'aan fi mucdamih luqatu xijaaz ulaai alaleeyahay marka kadib ama kaaful ishaar ku dara ulaai ka dhe haddii aad ninka loo ishaara kaliya yahay haddii dad badan wax loo ishaarana ulaa'ikum hadday dumar loo ishaarana ulaa'ikunna laakin ulaai jamac waay jamaca mudakarka iyo muanathka lafdigaas ulaaya iska reer beni tamiim ulaa ay leeyihin kaligood ulaa'i dhihi maayaan reer xijaazne ulaaika bay leeyihiin wa ashir ishaar biulaa waxaad ku ishaartaa lijamcin ilaa jamcin ku ishaar mutlaqan walmadu awlaa in lamadaana fiican oo ulaa'i la yidhaahdo wandiqan ku dhawaaq bilkaafi ku dhawaaq xarfan xaal u yahay lada lbucdi markuu fog yahay adawaat lishaara kaaf baa lala xiriirinaa fi xaali bucdiha oo hadda hadda daa ay ahayd daaka daakuma daakum daakuma daakuna ayaad dhihi kartaa kaaf oo xaraf ah yatasaraf xasaba tasaruf اlmushaari lahu qofka aad wax tusinaysa hadduu qof yahayna daalika daaka aan leeyahay haddii aad eh, maxaan ku iraahdaa ou laba yahayna daakuma haddii jamac yihiin daalikum haday ay muanahin daa kunna kulli sidaasaad leedahay markaasu wuxuu ku yiri wantiqan dhawaaq lada lbucdi fogaashada agteeda bilkaafi ku dhawaaq xarfan xaal uu yahay duuna laamin laam asoon wadanin aw macahu maca laami marka ismulishaara laba shay baa lala xariirin karaa shayna waa ka horeeya midna waa ka dambeeya mid kalena waa jiri doona fiiri marka maraatib alishaara lagaga hadlaya maraatib alishaara qofka aadaada farta ku fiiqayso mushaaru ileyga waa dhowaa karaa dhexdaanuu joogi karaa waana kuu dhawaa karaa haddii uu dhow yahay waxa waaye laamna lama gelinayo kaafna lama gelinayo haada daa aada leedahay daa ti ta dii aada leedahay waa markuu kuu dhow yahay ulaa oo kale ko ayagoo kuu dhow ha waa ka hormari kartaa haadaa haadihi had dhihi kartaa ha waa laga hormari karaa dhawaashada ayib hadday mutawasid yihiin musanifka hadda sida muuqata asiga mid dhow iyo mid dheera u qeybiye qoraa waxay leeyihiin ma ahna marxalo wasad ahaa jirto bal taas aan ku soconno midda wasadkaa ah waxa weeyaan kaafa keligiis la gelinay ninkii waxa wey xoogaan uu kaafogya haadaaka ama daaka haadidii raacsii ama iska gooy daaka aada leedahay waa waa nin aanan kaa fogeyn aanan ku dhoweyn dhexda jooga waay markuu kaa fog yahayne waxa waaye daalika laam oo laamulbucdi la yidhaahda iyo kaaf oo tusinaysa lilmukhaatabi lahu midka loo ishaarayo labadiio isku daray dhalika dhalikum bima kuntum tafraxuuna dhalikum marka waxaa lagu leeyahy shaygii qur-aanka markuu shay fog laga dhigayo libucdi mansilatihi wa rafci darajatihi alif laam mim alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina dhalika saasaa laleeyahy kitaabka dabayna yadayka wa laakiin waxaa lagu ishaarayaa libucdi manzilatihi wa rifcatihi darajadiisa inay aad u sarayso sidaasay mufasiriinta yidhaahdaan marka saddexdaas xaalo wa hadii kuu dhow yahay adawaat alishaara thaa i ulaai basad ulaa basaad kaligeed keenay haddaad rabtana ha waa raaci kartaa hadduu nooca maa kaa fog yahayna kaafaad ku daraysaa daalik hadduu aad kaaga fog yahay laamulbucdi kusada daalika dheh intaasuu musanifkuu sheegaa marka kulligeed mid gaar uma ahna kulligood baa la wada gelinayaa markaa wuxuu ku leeyahay wandiq dhawaaq ladalbucdi fogaashada agteeda bilkaafi ku dhawaaq xarfan xaal uu yahay alxuruuf alatii tulxaqu biadawaati اlishaara tadulu calى anaha xuruuf wa inamaa utiya biha lidalaalati cala almushaari lahu intaas keli aw bilkaafi xarfan duuna laamin xaal uu yahay asoon laam la jirin daaka aw macahu maca laami daalika intaas waa labadibo wallaamu laamtii in qadamtahaa haa haddaad hormarisid mumtanica waa reeboon tahay sidaysan zawaayida u badanin haddii haadaa iyadoo ahayd kaaf ku dar haadaaka aa tiri ayadoo haadi joogta laam lama kir haadaalika lama dhihi karo waad aragta hadda intaas laguma arka meeshaas ayib markaasuu wuxuu ku yiri haddaa laamta waxay reeboon tahay saddex shay midkood laam اlbucdi muhana oo macnaha e, mudakar iyo muanathba ma gasho haataani iyo iyo haadaani hadaa tiraahda laam lama geli karo weligaa ma maqasha haadaa lika haadaani lika ma jirto laamu lbucdi hadduu mushaaru ilayhiga muthano yahay mudakar iyo muanath wuxuu ka ahaadaba laamulbucdi ma gasho ko wixii ha tanbiih ay ka hormartane laamulbucdi ma gasha xataa laa takhura zawaa'ida calayh midda saddexaad jamcu aljamcu fii xaalati madihina ma gasha aydana laamulbucdi oo ulaai qoladay dhahayeen reer xijaaziyiin oo hamso keenaysa laam markaas ma ku dari karaan laamulbucdi oo ulaai laka lama dhahay ulaai laka lama dhahay intaasuu u jeedaa marka ina alhaaa ina laama albucdi tamtanicu idkhaaluhaa aw yamtanicu idkhaaluhaa fi lmushaari ilayhi fi halaathati mawaadic fi xaalati ida maa taqadamat ha tanbiih laa yajuusu idkhaalu laami lbucdi calayhi ثانيا المثنى لا يجuز مطلقا إدخاaل اللام البعد عليه سواء كان للبعيد أو للقريب كذلك لا تدخل لام البعد على الجمع أuلاa في لغة من mده uلاaء qoladii yihahd لakiن uلاa qoladii yihahd reer tamiimiin uلاa laka yaad dhihi kartaa ayib marka ulaa'idaas waatan soo sheegnay oo waxaa loo isticmaalaa maxaan ku irahdaa lilcaaqili waligayri اlcaaqili walilmuhana walilmuanath oo jamac iyo mudakar intaba waa loo isticmaala wataan ku niri oo shaacirka wuxuu iri duma almanaazila bacda manzilati اliwa wاlcaysha bacda ulaaئika اlayaami duma caay almanaazila bacda manzilati اliwa liwaa lafdigaas shucarada aaday u isticmaalaan waa meel magaceed walceyshana caay bacda ulaaika alayaam ayaamtaas kadib fiiri ulaaika waxaa hadda lagu ishaaray alayaamti ayaamtii lagu ishaara lagu diray marka fiiri ayaam waa jamac oo muanath ah oo weliba ligayr alcaaqili ah intaba waa loo isticmaalaabuu kutusi rabaa musanifka ayib taas waxa weeyaan waa markii aan nidhaahdo Eh, markii aan binisbati laami lbucdi waay markaasuu wuxuu ku yidhi wabihunaa aw haahunaa ashir ilaa daani lmakaani wabihi lkaafa silaa fi lbucdi aw bithama fuh aw hanaa aw bihunaalika ntiqan aw hinaa wa ashir ishaar ilaa daani lmakaani makaan midkiisa dhow bihunaa ku ishaar aw haahunaa ku ishaar aywa waxaa weyaan adawaat اlishaara marna waxaa weeyaan sida aan ku sheegay eh, alfaad mukhtas ah oo mudakar iyo muanath iyo kala le amkinada naftigeeda waa lagu ishaari karaa waxaan soo dhaafnay ee kuwaana amkina keligeed lagu ishaari karaa ma hada lmakaan waa ku dhihi karaa hada oo limufrad mudakar ahayd caaqilna waa loo isticmaalaa ligayr اlcaaqil oo makaan iyo adawaadna hada lkursiyu waa ku dhihi kara hada اkursiy waa ku dhihi karaa hada اbeyt aan ku dhihi karaa hada اmasjid marka macnaheedi ma aha hadda kuwan keli ah makaan lagu ishaara laakiin kuwaa makaanay khaas ku yihiin kuwii aan soo sheegnay mfrad mudakar muطlaqan daa loo isticmaala sawaan kaana licaaqilin aw liamkinatin aw liadawaatin aw lixayawaanaat hada اljamalu yaan ku dhihi karaa laakiin kuwan makaanay gaar u yihiin ayaga wa ashir ishaar ilaa daani lmakaani makaan midkiisa dhow bihunaa ku ishaar ow haa hunaa ijlis hunaa aan ku leeyahay meeshaa tan fadhiiso ijlis haa hunaa aan ku dhihi karaa waa isla meeshi le hada hore waha tanbiihi waay dabcan waxaa isxasuusin u baahan asmaau lishaara waxay kamid tahay min almabniyaat waatiin hore u soo sheegnoo niriyay ishaarada waxaa weyaan ashbahat adawaat lishaara ashbahat اlxuruuf almuqadara lanna waxaan nidhi kaana min xaqihim an yadacuu lilishaarati alatii hiya macna min almacaani xuruufa kamaa wadacuu leyta walacala ay u dejiyeen macnaha waxaa weyaan eh, maxaan ku yiraahdaa talajiga iyo tamanigaba marka xarafkaas muqadarka ah yay shabahday baa la yidhi laakiin marka haadaani maxaa loo leeyahay fi xaalati nasbi haadayni fi xaalati rafcina haadaani tan waxaa lagu yaqaana icraab waxaa lagu leeyahy kelimadaas macnaheeda ma aha muthana oo la icraabaya ma aha laakin hiya fi lasli jaad calى hadihi الsuura ثuma ina hadihi اlmfrada ulxiqat bgayriha min akhawaatiha haba ku timaado calaa suurati lmuthanaaba ha ku timaado laakiin xukumkii kuwa ka badnaa ay qaadanayaan kulligood waa wada mucrab waa mabniyaad weeyaan waa wada mabniyaad sidaasaa raajix ah fii bacdi naxwiyiina waxay leeyihiin may ahee markii adawaat lishaara ay muthana yihiin fi hadihi alxaala faqad alcraaba inta kalena mabniyaad waay fiir hadda haadaa inuu mabniya waxaa kuu daliile luzuumu aakhiri kalimati xaalatan waaxida waxaad leedaha had dirtaan haadaa abii aad leedahay waa mubtada ra-aytu haadaa aad leedahay mafcuulu bihi waay marartu ama ashartu ilaa haadaa aad leedahay waxaa weyaan majruur saddexdoodii xaalna daadii isma bedelin wa hada min calaamaati اlbinaa marka daani iyo taani unbaa qaacidada ka baxday oo fii xaalati rafcina alifa la keene fii xaalati nasbina waxaa la keenayaa ya taas waxa weyaan xaala oo istithnaaiya laleeyahy ee xukumka akhawaadkeeda la siinaa fi lqowli saxiix saas wa ayib markaasuu wuxuu ku yiri wa bihunaa aw haahunaa ashir ilaa daani lmakaani wa bihi bimaa dukira waxa lasoo sheego hunaa iyo haahunaane silan sil xariiri alkaafa fi lbucdi markay fog yihiin fiiri hunaa iyo haa hunaa oo meel dhow lagu ishaaray haddaad rabto meel bucdi inaad ku ishaartid hunaaka aad leedahay kaafaad ku daraysaa hunaaka meeshaas ama waxaad leedahay hhunaaka haa hunaaka haa hunaaka labadaba waa banaan tahay wa bihi lkaafa wasilxariiri bihi bimaa dukira wixii lasoo sheego hunaa iyo haa hunaa alkaafa laxariiri fi lbucdi fi xaalat lbucdi markay fog yihiin marka waxaa laleeyahay bucdi hadda musanifka uu ka cabira asiga xaala wasad ma laha laakina almutawasituuna qolada dhahay asmaa ushaara mutawasit aha jirto waxaad leeyihiin hunaaka iyo haahunaaka i hunaaka marka laleeyahay markuu uu macnaha xaalo wasata ku yiri aw fuh ku dhawaaq bithama ku dhawaaq aw hanaa ku dhawaaq aw hunaalika ku dhawaaq haddaad dheeraasho rabtid thama dheh intaad hunaa iyo ha hunaaka kaafku dari lahayd waxaad la timaadaa thama dheh ama waxaad tidhaahdaa hanaa meeshaas ay noqonaysaa hannaa meeshaas ay noqonay ku dhawaaq ayib ama waxaa tiraahdaa hunaalika saas dhehe intaba dheeraan aa lagu tusinaya marka ama hunaa iyo haahunaa kaaf la xariiri ama aydoon kaaf lala xariirin thama iyo hana hunaa la imaw intaba waa isku mid buu ku leeyahay ayib marka waxaan ka qaadanay lafdiga haa hunaa iyo hunaa haddii la shidana waxaa weyaan yaquum maqaama alkaafi haddii la shidi waayana makaan dhaway tusinayaan markaasuu wuxuu ku yiri awfuh ku dhawaaq bihama waidaa raayta hama raayta naciima wamulkan kabiira hama dad badanaa uma iyo ama markuu aalibka mubtadiga yahay yuu isku daraa humana xarfu caطafuwa thamana waa isim farqiga udhexeeya fiiri thama oo isima iyo thuma oo xaraf markaad isku darsid wa min thuma wa min thama waxa waaye in la yidhaaha fiican lannahu tartiibaad ka rabtaa laakiin thama thama thama zaydun aad leedahay meeshaas waxaa fadhiyo zayd aada leedahay ilaahay wuxuuna yidhi waidaa raayta thama raayta waidaa raayta haddi aragta thama meeshaas ra-ayta waxaad arkaysaa naciima wa mulkan kabiira marka jannadii aa noola ishaaray anagoo adduunyada joogna makaan baciid ay naga tahay fi xaytu lxukmi sidaas waay marka awfuh hanna meeshaas hanna meeshaas ay noqonaysaa aw bihunaalika hunaalika btuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaalan shadiida fiiri meeshaas waa hunaalika meeshaas ibtuliya almu'minuun marka hunaalika dheh markaasuu wuxuu ku yidhi intiqan ama ku dhawaaq aw hinnaa hadda fiiri fuh iyo intiqan labo caamil waa shicirka unbaa lagu tuusi xabadaa ku fiicnaan lahayd in la yidhaha intiqan ku dhawaaq bithama ku dhawaaq aw hanaa ku dhawaaq aw bihunaalika ku dhawaaq aw hinaa ku dhawaaq intaba hal caamila ku filan marka waxaad dhihi kartaa aw bithama fuh fuh ku dhawaaq aw bithama ku dhawaaq labadaas isu qaateen aw hanaana soo qaada waxaa tiraa wantiqan ku dhawaaq hanna ku dhawaaq aw hunaalika ku dhawaaq aw hinna ku dhawaaq saddexdaana intiqan si sidaasay ku fiican tahay marka hinna iyo hanna iyo hunaalika intaba waxa weeyaan waa lilbucdi bucdigaas haddii uu yahay bucdi mutlaq ane hunaalika oo kale haddii bucdi oo mutawasit uu yahayne hunaaka ayaa lagu dhawaaqaya wcalى kuli xaal tilka hiya adawaat اlishaara in اlmusanifa raximah اllahu tacala fi baabi اlishaara rakaza calى tacriifina badawaati اlishaara faqط wa acطىa kula waaxidati minhuna xukmaha faacطىa lilmudakari اlmufradi lafظa waaxida wahwa da walilmuanathi almufradati cashra adawaati wliljamci sawaءa kana mudakara aw muanatha aw caaqila aw gayra caaqili lafdaة ulaa ila ana alxijaaziyiina yulxiquuna biha alhamza fayaquuluuna ulaaئika wahiya lugaة اlqur'an w bالnisbaة lilmuhanى fain kana mudakara fahuwa fi xaalaة الrafci lahu dani w fi xaalatay الnasbi wاljari dayni wاlmuanath tani tani ويأتي هناك لغات أخرى أيضا في bاب الموصuلaaت أنه يجuز تشhdيد النuن فيhma dani و tani waa la dhihi kara طيب وhkذا إلى آkhره الموصuل qال المؤلف موصuل الأسماء الذي الأنثى التي wlya إذا ma ثuنya la تثبتي bl ma تlيihi أwlh الcلاamة والنuن in تشhdد falaa malaama والنuن min dayni wtayni shudida أيضا وتcwid bdaka qusida جمع اldي الأولى الذيna مطلقا وبعضهم بالwaawi رفعا نطقا بالlaati والlاء التي qad جuمca والlaaئka الذيna نزرا وقعا meeshana مصنifku wxuu noogaga hadlayaa macaariftii midkiisi afaraad haddaan ka soo baxnay damaairti oo aan ku xijinay calamki oo aan ku xijinay asmaa ishaara inta mawsuulaadkuu nooga galaya markaasuu wuxuu iri mawsuulu lasmaai aladi lunha alatii walya idaa maa huniya laa tuhbitii intaanan tafaasiil u gelin yaan waxaan rabaa inaan kuu sheego mawsuulka laba qeybu marka hore u qeybsama inuu xarfi yahay iyo inuu ismi yahay midka xarfiga musanifka maba ka hadlinbo liannahu yaأti mutanaahiran fi baabihi almawsuul اlxarfi waxa weeyaan waa shan xaraf anna iyo an iyo ma iyo kay iyo low waay waxaa la yihahdaa haaulaai اlkhamsa hiya almawsuulaat اlxarfiya bmacnaa adawaadkaas hadda shanta oo aan sheegay wamaa dakhalat calayhi yuawal bilmasdar mathalan waxaad leedahay hadda fiiri awalam yakfihim annaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim hadda awalam yakfihim meeshaas hadda waxaa muuqato ficil iyo mafcuulu bihi faacilkii aawe awalam yakfihim miyuusan ku filnaanin annaa anzalnaa inaan annaga soo dejinay calayka alkitaaba ayb marka waxaa lagu leeyahay faacilka waxaa lagala dhanaaninaya ana anzalna markaad ana aad tiraa xarfu tawkiidin wa nasbin anaa naa oo ismu ana a ku hoos jirto ananaa bay asalkeedii ahayd na ismu ina mabni cala sukuuni fi maxalin nasbin ismu anaad leedahay anzalna anzalnaa anzal ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaari bidamiir rafci mutaxarik naa faacil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin waljumlatu min alficli walfaacili anzalnaa fi maxali rafcin khabaru ana waljumlatu min ana wasmuha wa khabaruhaa fi maxali rafcin faacilu yakfi saasaad leedahay ama waxaad la egtaa ana wamaa dakhalat calayhi oo ina iyo isimkeedii ah fii maxali rafcin faacil taqdiiruhu awalam yakfihim anzaaluna marka fiiri taas waxaa la yidhaahdaa eh, maxaan ku idhaahdaa waa an oo masdariya a ah waay musanifkama hadlin wa an tasuumuu khayru lakum an tasuumuudaas an maadaama ay tahay min xuruufi lmasdar markii shaqadeeda qabato naasiba noqoto oo ficil ay gashay mudaarice yaa laleeyahy waljumlatu min alficli wاlfaacili ama jumlatu an wamaa dakhalat calayh fi maxali rafcin mubtada wa an tasuumuu ay sawmukum khayru lakum marka taas waxaa la yidhahdaa mawsuulaad oo xarfi a ah waay waa anna iyo an iyo maa iyo key iyo low mathala fiir yawaddu yawadu axaduhum tacmiirahu ay ku imaanaysaa lagu awilaya sidii kii hore aad u ciraabtay unbaad u ciraabaysa likay laa yakuuna cala lmuminiina xaraj likay laa kaydii baa meesha gashay mujeeda waxaa la dhow le likowni lianlaa yakuuna licadami kowni lmuminiina calaa xaraj aa lagu awilaya marka kaas waxaa la yihahdaa mawsuulaat alxarfiya layihaha musanifka ma hadlin mawsuulka ismiga u imaaw laba u qeybsama mid khaas ah iyo mid mushtarak ah midka khaaska waa midka macnaha shay gaar loo dejiyey mufrad mudakar wax gaara loo siiyey tathniye gaara loo siiyey jamac gaara loo siiyey kaas waxa weeyaan waa waa khaas weeyaan qaarna waxay ka cabiraan nas bay ka cabiraan waa khaas midna waa mushtarak oo waman wamaa wa al tusaawi ma dukir iyo haddana ka sheegi doonaa man iyo maa iyo al iyo ayagana waa mawsuulaad mushtaraka oo waxa weeyaan alwaaxidu minhum yaqacu cala almufrad almudakar walmuanath waljamci wاtathniya wagayri dalik wاlcaaqil wgayr اlcaaqil kaas mushtaraga la yihahda kii hadda wuxuu musanif kaga bilaabay maxaan ku irahdaa alxamdu lilah wuxuu ka bilaabay kiin oo khaaska ahaa waxaad madaxa gashataa saanan u loobin ana almawsuulaat kulahaa mabniya hadane mawsuulaadka waa ti lagu soo sheegay wakaftiqaarin usila kuwii lagu soo yiri waayo liana almawsuulaat ashbahat اlxuruuf liannaha taftaqiru ilaa silatiha kama ana alxarfa yaxtaaju ilaa gayrihi xataa yadula calaa macnan alxarfu kalimatu dalat calaa macnan fii gayriha baan soo niri keligeed waxba macno ma keento kadalika almawsuul duuna silatihi laa macnaa lahu sidaasay marka loo bineeyey marka hadaa tiraa jaa aladii aladii faacil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin ubaad iska leedahay liannahu mawsuul mabni u ah sidaas ama jamac ha ahaad ama mufrad ahaad sidaasaa loo ciraaba waxaa kugu daliil ah sida asmaadii oo kale inuu hal xaalu laasimaya maa cadaa almuthana oo noo imaa doonto markaasuu wuxuu ku yiri mawsuulu lasmaa aladii weeyaan aladii iskayay kamid tahay aladii oo lilmufradi اlmudakari alunhaane walatii mawsuulu اlasmaa aladii waa oo lilmufrad yaa ugu qadaran mudakar walatiina alunhaa lilunhaa baa iska leh walyaa yadii idaa maa huniya haddii la tahniyay laa tuhbit walaa tuhbit waa dhihi kartaa alyaa mafcuul bihi muqadam idaa maa huniya mawsuulu lasmaai aladii hadii waxaa loo sheegay hadda mawsuulkii alladii baa la sheegay looma sheegin liman haadihi lafdigan alladii yaa iskale lama dhihin waxaa laga fahmay markuu yihi aluntha alatii haddaan iri unthana latii bay leedahay inay aladiina mufrad leedaha laga fahmay shicirkaana sidaas yeelay mawsuulu asmaai asmaada midka lala xariiriyo oo lagu sileeyo aladii weeyaan oo lilmufradi wlunthana alatii bay leedahay ayib marka walyaa lafdigii yaada ahayd oo aladiida laa tuhbit ha sugin idaa maa huniya haddii la tahniye haddii aladii tahniye lagu yihahda aladani aada leedahay fiir waa dhacday alatii taniyadi lagu yah alataani aada leedahay tadi way dhacday ula jeedada intaas weeyaan ayib marka mawsuulka waxaa la yihahda maa dala calaa musamaahu biwaasitati almawsuuli maca silatihi markii oo la raba in eh, macnaha la sheego oo la tacriifiyo sidaasaa loo tacriifinaya ayib marka waxaad leedahay wlyaaa walaa tuhbit ilyaaa yada ha sugin ya-da ha sugin idaa maa thuniya aladii alatii haddii la tathniyayo ya-dooda ha sugine waladaani yaatiyaaniha minkum faaaduuhumaa waladaani aada leedahay hadda waxay aheeday maadaama mabni ay tahay inaan waxba laga bedel muhanaa fiiri markuu hadda muxamed yahay muxamadaani alif iyo nuun baa lagu dari jiray walidaalika waxba lagama rajulun rajulaani sidaasay ahayd tan laakiin mabniyaad weeyaano sidii laga rabaa laga yeelay markaasaa waxaa laga tuuray maxaan ku iraahdaa yadiyaa laga tuuray markii la tafniyeynay walaa tuhbit ilyaaa idaa maa huniya maxaan samaynaa bal awlihi waxaad siisaa alcalaamata bal maa taliihi bal maa taliihi ya-da waxay la xiriirto oo daalki ah awlihi si alcalaamata calaamata tahniyata si wanuunu nuuntina in tushtad haddii la shida falaa malaama dagaal ma jiro wuxuu ku leeyahay bal maa taliihi ya-da waxay la xariirtay waa hadda daalka iyo tada waaye ya waxaa la xariiray fi binisbati lilmufrad اlmudakari daalki waxaa la ya-di waxaa la xariiray daal daalkay la xiriirtay calaamatu tahniya dabada ugu daro daani dheh marka alla daani dheh alatii ya-di goysid di ya waxay la xiriirtoo tadi ah, tadi calaamata tahniya ku daray alla taani dheh ulajeeda intaas waay ayb markaasuu wuxuu ku yihi bal maa taliihi ya-da waxay la xariirtay oo daalka binisbati liladii ah ama ta'da binisbati litalii ah aw lihi lcalaama calaamata tahniya kuwaas la xariiri aw lihi laxariir alcalaamata calaamadan isla naqiinay oo tahniyadu alifka ayd fii xaalati rafci ama aladayni saasaad leedahay rabanaa arina aladayni adalaana min aljini walinsi rabanaa arina aladayni alladayni taasaa loo jeeda marka waa maxay maxaad samaysay ya-di baad goysay waxay ya-di la xiriirtay yaad calaamatu tathniin la xiriirisay marka aladaani waladaani yatiyaanihaa markaad icraabaysa aladani mabniy calى اkasri fi maxal rafcin aad leedahay fii qowli jumhuuri الnuxaat laakiin qaara dhahay aladani mubtada marfuucu calaamatu rafcihi alalifu liannahu muhanan ama mulxaq wuxuu rabu ka cabiraya qolaa sidaas dhahayaan laakiin sida raajixa in xaalatu tahniya laa taftariqu can gayriha min alxaalaati اlأkhra markaasuu ku yiri wanuunu nuunti in tushdad hadii la shido falaa malaama dagaal ma jiro lannahu nuuntii tahniyada ma shidnaan jirin hadda fiiri markaa tiraa rajulaani beytaani kursiyani caalimaani qaacidaani haddaa tira nuunteeda ma shidneen laakiin nuuntan oo ka timiday eh, eh, maxaan ku iraa asmaa la tahniyeeyey nuunteeda waa la shidi karaa oo marka waxaad dhihi kartaa walladaani yatiyaaniha minkum sida qiraaa lagu akriya waladaanina waa la dhihi karaa marka waa la isweydiiyo waxaa laleeyahay xaggay nuuntan shidka uga timid liannana waxaan ognahay alifka iyo nuunta tahniyada calaamada u ah markii asalkoodu tahniya ku jireen ba malahaan jirin taas musanifka marka ka jawaaba wuxuu leeyahy waxaa loola jeedaa ciwad maadaam isimkan ya-di laga gooyay alladii yadeeda iyo allatii tadeed yadeedi markii la gooy yaa waxaa loola qastay in bedel loogu raadiyo marka taas xugum kalay leedahay wainnuunu in tushdad haddii la shido oo alladaani la yiraahdo walataani haddii la yiraahdo falaa malaama dagaal ma jiro macnaha inaan la shidina asal u ah liannaha jaat calaa suurati اlmuthana faynbغي an takuna calى ma calayhi اmuthanى oo la yihahdo aladani in la yihahdo saasa asl ah laakiin cinda bacضi اlcarab way shidayaan aygaas macnaha kuufiyiintana sidaas laho waxay leeyihiin waa in la shidaa oo bimacnaa shiditaankii way banaan tahay markaasuu wuxuu yiri wnuunu min dayni watayni shudidaa ayضa watacwiid bidaka qusidaa wاnnuunu nuuntii oo min dayni watayni ka timid shudidaa waa la shiday ayضa wa qusida wa tacwiidu baa qusida bidaaka yacni waxaa loola qasday in bedel lagu soo qaato hadda dayni tayni asmaa ishaaradii hadda soo sheegna waa ismulmawsuul ma ah hadii alladaani al hadii laga hormari mawsuul waay hadii laga gooyo daani kaligeed lilan ismu ishaaro wa meelaha ardada oo mubtadi'iinta isaga daraanay kamid tahay alladaani waa ismu lmawsuul daani kaligeedna waxa weeyaan waa ismu lishaara hatani ama tani waa ismu lishaara allataani hadii la yihahdane waa ismu mawsuul allatii ay ka timid marka wuxuu kule leey min baabi lmunaasaba laysku keenay markii daani la yidhaahdo iyo taani hadii la yidhaahdo nuuntooda in la shidaa banaan sida nuuntan aladani taani allataniba loo shiday nuuntoodii marka xugumkii hal marme laysku keenay markaasuu wuxuu ku yiri labadoodaba waxaa loo keeno loo shiday tacwiid waayo waxa weeyaan mid kastaba wax baa laga bedelay hadda haddaa tiraa dhani alif aliftii daadi ku jirta fiiriya mufrad markuu ahay daa buu ahay waa daal iyo alif uu ahay markii la taniyey aliftii daada mufradka ku jirta waa la tuuray markii la tuuraa waxaa lala yimiday alif taniyada oo wata iyo nuunteedo daani baa la yidhi marka maxaa maqan daadi alifteedii baa maqan sidaas oo kale taa iyo tii ay ahayd muanahka taani hadii la yidhaahda alifteedii oo oo u dambaysa taada ahayd ama yadii tiida u dambaysaa la gooy markaasaa waxaa lala yimiday alif iyo nuun ama ya iyo nun oo tafniida wato marka isimkii mufradka ahay dhaawaca gaaray oo binyadiisi wax laga gooy awgeed u gaaray yaa badel loo siiyey in nuunta la shido kelimada hadii eh, wax laga gooyo daciif ay noqotaa fإda shudidat الnuun tataqawى bdalika shidaka sida kamaa yaquuluun ashada markaasuu wuxuu ku yiri wnuunu nuuntii shudida waa la shiday min dayni watayni oo daani iyo taani oo ismu lishaara ah waa la shiday fii xaalati nasbi ma la shidi karaa alifta ilan waaba lagu yaqaana wixii ka dambeeya waa laba shida daaliin iyo saakha iyo waa laba shidi kara laakiin yadi theyni say noqonaysa waa adag tahay qolaa waxay leeyihiin fii xaalati rafci buu ku gaar yahay shidka laakiin fi xaalati nasbi shidadii ma imaan karta liannahu fiihi sucuuba reer kuufiyiin waxay leeyihin maya waa la shidaa oo waxa weeyaan dayna iyo tayna alaleeyahay reer kuufiyin waa banaanta ay leeyihin sidaa siditaankeeda markaasuu ku yiri wa nuunu nuunti oo min dayni watayni ka ahaatay shudida waa la shiday wa tacwiidun baa aydan qusida bidaalika badel baa loola qasday tacwiid macnaha wixio wixii ku dhaafay oo lagu bedel celiyaa tacwiid la yidhaahda macnaha nin baad leedahay wixii aad igu samaysay oo dhaawaca ciwad isi wax bedel u noqon kara ciwad bedel weeyaan marka nuunta oo ismulmawsuulaadka tahniyada iyo ismulishaaro tahniya ku jirto waa la shidi karaa waxaana loo shidayaa wixii ayaga labadooda laga gooyey oo alif iyo yadi ahayd yaa lagu bedel siinayaa fi xaalati tathniya liannahu jamaca suuro kale ku yimid marka taas way ka duwan tahay jamcu ladi lula ladiina muطlaqa wa bacduhum bilwaawi rafcan nataqa bilaati wallaa'i alatii qad jumica wallaa'i kaladiina nasran waqaca musanifka marka haddana wuxuu ka gelayaa meeshan wuxuu noo soo sheegay asmaa almawsuula alkhaasa bilmufrad sawaan kaana muhanan aw muanathan aw mudakaran mufrad mudakar aladii owle wax kale ma laha mfrad munath ismu mawsuula latii ba sida ismu ishaaro kale toban ma laha alatii keligeed waay qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fi zawjiha alatii qad samica allahu qowla alatii qowla markii ay mafcuul noqoto qowla mudaaf alatii mudaaf ilay min cala sukuuni fi maxali jarin sidaasaad leedahay qowla alatii ayb taas waxa weeyaan waa mfradkii iyo muanathkii fiiri markaa wuxuu ku sheegay oo kale markii uu muhano yahay mufrad muhana mudakar ha noqdo ama eh, maxaan ku irahdaa muanath ha noqdo asna waa kuu sheegay lafdi kuma sheegin laakiin tarkiibuu kugu sheegay wuxuu ku yihi aladii io alatii haddaad rabto inaad tahniyeysid yaadi inaad ka goyso calaamatu tathniya ku dar maxaa noo yimid aladaani io alataani aladayni alatayni fi xaalati nasbi waljari isagana waa sheegay laakiin lafdi uma sheegine taqdiiran buu kugu sheegay oo tarkiib ahaan aladiidii aan kuu sheegay yadeeda goy calaamatu tathniya ku dar buu ku yidhi aladaani ama xaalat nasbi aladayni alatiina yada goy calaamadii ku dar alataani alatayni sidaasaad leedahay marka afar hadda lafdi uu kuu soo sheegay oo khaas ah liannahu Eh, alatiina waxay ku khaas tahay mfrad muanatha aladaanina tathniya mudakara alataanina tathniya muanatha afartaasuu kuu soo sheegay waxaa noo haray markan jamci biqismayi waa kana jamcu ladi lula ladiina mطlaqa wa bacduhum bilwaawi rafca nataqa musanifku wuxuu ku leeyay jamcu ladi ladi jamceeda waxa weeyaan alulaa weeyaan aladiina wladiina waa mulaqa mulaqan fi xaalati alrafci wاlnasbi wاljar wa bacduhum qaarkoodne nataqa bilwaawibi uu ku dhawaaqay aladiina buu waaw ka dhigow aladuuna yihi rafcan fi xaalati rafci marka fiiri jamcu lmudakar wuxuu leeyahay laba lafdi jamcu ladii ladii oo mufrad mudakar ah markii la jamciye maxaa imaanay jamcu mudakara imaanay fiiri jamcu ladii buu ku oo mufrad mudakar u lahaa hadii la jamciye mufrad mudakar hadii la jamciye maxaa imaanay jamca mudakara waxaa lagu marka waxaa lagu jamcina alulaa fiiri iskaaga darsamin ulaai ulaa iyo alulaa ay kalihin hadayba kelimada al horka wadato mawsuul waay haddii asha laga gooyone ismu ishaaraay noqonaysa ulaa keligeed haddaad tidhaahda waa ishaaro alulaa hadaa tiraahdane waa mawsuul labadaas yaa isku eg xooga marka jamcu ladii ladii hadii la jamciyo mufrad mudakara jamciisa alulaa baa lagu jamciyaa aladiina waladiina lagu jamciyaa muطlaqan qowlka fiican waay alladii markii la jamci rabo aladiina lagu jamcina oo waxaad leedahay jaaa aladii markaad dhihi jaaa akramtuhum biاlamsi aladiina aada leedahay marka alulaa khilaafka ma joogo sideeday iska noqonaysaa alulaa sideeday iska noqona khilaafka ma joogo oo fi jamiici alaxwaal ama ha noqoto marfuuc macnaha fi xaalati rafci mabni fi xaalati rafci ama nasbi ama jar isku mid leh waa jaaa alulaa aladi jaaa alulaa qadimuu calayna aada leedahay jaaa alulaa qadimuu calayna bmacnaa aladiina qadimuu calayna alulaa raaytu ladiina raaytu lulaa qadimuu calayna alulaa kaligeed marartu bilulaa qadimuu calayna ulaa saddexdeeda isma badasha khilaafka ma joogo ayib waana mabni marka wuxuu iri wladiina jamcu ladii aladiina weeyaan mulaqan mulaqan waxaa lagala jeedaa fii xaalati rafci wa fii xaalati nasbi wa fii xaalati ish aljari aladiina in la yidhaahdo sidaasaa fiican muطlaqan waana hiya lugaة اlqur'an ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati aladiin isma bedesho qur'aanka fii xaalati rafci ama ha joogto ama nasbi ha joogto sideeda wa bacduhum qaarkood bacd اlcarabi nataqa wuxuu ku dhawaaqay bilwaawi buu ku dhawaaqo yada bedelkeedu aladiina aheed aladuuna buu iri rafcan fi xaalati rafc qolaa waxay yidhaahdeen oo carabta ka mid ah wahum banuu hudayl yaa waxay leeyihiin alladuuna oo waxay u ekaysaynayaan tahniyadii oo macnaha alladaani lalahay oo kale wa mima jaa calaa lugatihim qowlu shaaciri naxnu aladuuna sabaxu sabaaxa yowma nukhayli gaaratan milxaaxa sidaasuu leeyahy ayib naxnu laduuna annaga waxaan nahay naxnu anaga aladuuna weeyaan kuwi sabaxu sabaaxa yani subxi kuwaag barista yowma nukhayli maalinta yowma nukhayl la yidhaahdo kuwa ku qaaday kuwaag bariistay milxaaxan adag ilxaax macnaha kaara oo iska dabadhacaysa weerar waa weerar kaaratan milxaaxan weer iska dabadhaca marka fiiri naxnu ladiina bay asalka luqada fasiixada saas waa markaasuu naxnu yiri xataa calىa lugati man yaquulu alladuuna naxnu damiir munfasil mubtada mabniyu calى dami fi maxali rafcin waa mubtada alladuuna khabaru mubtada aada leedahay alladuuna khabaru mubtada mabniyu calى اlfatxi fi maxali rafcin waa saasaa asal eh laakin alladuuna la dhihi maayo khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can dama lanahu waa mucrab waay qolada saas dhahayaan waa yaryihin marka sabxu sabaxa waxay kugu imaan doontaa silaة اlmawsuul aljumal alati laa maxala laha min acraab silaة اlmawsuula kamid ayb marka musanifka sidaasuu noogu sheegay naxnu laduuna sabxu sabax ulaa ma aanan mithaalinin hadda ulaa ma markii barbar dhigo aladiina iyay loo badan yahay alulaa ma badno wuxuu ku miithaaliyey ayadoo loo isticmaalay alulaadaas axyaanan jamci mudakara asal iska leh laakiin waxaa weeyaan jamcu lmuanathna waa loo isticmaalaa buu leeyahay jamcu ula ladiina oo waxaa loo daliishtay wa tubli lulaa yastalimuuna cala lulaa taraahuna ywma اrawci kalxida اlqubli wa tubli اlulaa waad heli doontaa ood waad jarabi doontaa kuwii yastalimuuna macnaha hub qaadanayay hubaysanay cala alulaa kuwii korkoodaad ku arki doontaa taraahuna aad arki doontid yowma arawci argagaxa maalintiisa kalxidai lqubli danfada oo indhaha gidinaysoo kale ayagoo ah dadow ammaanaya waxa weyaan maalintaas ay dadka kala baxayaan ou leeyahay marka wa tubli alulaa waad heli doontaa hood macnaha waxa weyaan waad jarabi doontaa saasaa loo jeeda yastalimuuna uu yihi fiiri alulaadaas in jamcu mudakar oo caaqil lagala jeeda waxaa ku daliil ah siladeeda yastalimuuna yastalimuuna bimacnaa yaakhuduuna duruuca alxarb cala alulaa taraahunna u yihahdan alulaadaas wuxuu u isticmaalay jamcu muanath lidaliil waxaa waaye taraahunna aada arkaysa marka cala alulaada fardihii buu u dadkii oo fardaha hortoo korkooda aygoo saaran oo ku libisnaay oo hubkana ku libisnaay maalintaas oo u ekaay buu leeya danfo oo macnaha isha hoos u gudinaysa danfada markii ay ay macnaha ay kor jirto markay hoos wax ka aragta saasay ay isha u gidisaa waxaa la yidhaahdaa intaasoo kilomitiraad iyadoo dhulka u jirta wax ka aragtaa marka maalintaas fardahaas yaa wuxuu ku shabahay fardihii wuxuu ku shabahayaa sidii danfadi oo kale markay weerarka ay ku jiraan ishay saas ay u rogaan buu leeyahay ulajeedada hadda waxa waa lafdil ulaa oo mawsuul ah youn marna wuxuu isticmaalay jamac oo mudakar ah marna jamc muanaf abuu ah u isticmaalay marka laakiin mudakar in loo isticmaala aslan sidaasaa asal ah laakiin qaliila qad yustacmalu waa naadir sida noo imaa doonto ayib taa waxa weeyaan wa waa labadii oo ah maxaan ku iraahdaa labadii loogu talagalay jamcu mudakar saalim wuxuu leeyahay oo fii asmaai min almawsuulaat alulaa iyo aladiina markaasuu wuxuu ri bilaati walaai alatii qad jumica walaai kaladiina nasran waqaca wa jumica saas waay jumica waa la jamciyey mase alatii lafdiga alatii ah mubtada ka dhig qad jumica waa la jamciyey bilaati walaai aa lagu jamciye alatii jamceeda alatii maxay ahayd mufrad muanath a ay ahayd haddii la jamciye maxay imaanaysaa jamcu lmuanath saalim marka wuxuu ku leeyahay alatii lafdiga alatii oo mufrad muanath uu iska lahay qad jumica waa la jamci oo bilaati io walaai baa lagu jamciyey marka jamcu muanathi saalim mawsuulaadkiisa laba weeyaan allaati iyo walaai labadaas waay walaai lafdigaas oo allaaine nasran waqaca waa dhacay nasran yaraan si yaraane kaladiinoo kale ayaa loo isticmaalay marka u al alulaa markaan ka soo baxnay waxaad u timaadaa jamcu lmuanath saalim jamcu lmuanath saalim waxa weeyaan laba lafdi buu leeyahay labada lafdi waa maxay allaati iyo wlaai waay wlaati wlaati in la yihaahdo iyo wlaati in la yihaahdo wlaai in la yihaahdo iyo wlaai in la yihaahdo intaas waa luqaad ayada ku dhex jirta intaba waa saxiix صaxiix ya yaisna min almaxiidi in la yihaahdo in wlaai isna min almaxiidi in la yihaahdo oo aliftaas la gooyo waa banaan tahay tadi in lagu daro waa bannaan tahay wlaatii yatiina alfaaxishata wlaatii in la yihaahdo iyo wlaati in la yihaahdo oo tadaas keligeed lagu gaabiyo intaas waa luqaad labadaasa waxay leeyihiin bimacnaa jamcu lmuanath saalim qur-aanka aaday ugu bateen markaasuu musanifku wuxuu iri walaai lafdigan laai oo asalka jamcu muana saalim ou leeyahay waqaca waa dhacay kaladiinoo loo isticmaalay naslan si yar oo hadda waxaan soo sheegnay si alulaa oo jamcu mudakari saalim ou lahaa qad yustacmalu eesh fi jamci muanath saalim oo hadda beytkii shicirka ahay aan ku niri alulaa taraahuna yowma rawci kalxida iqubli aan soo niriye fiiri iyadoo jamcu mudakari saalim alulaa ay leeyahay ah, jamcu muanas saalim loo isticmaalay sidaasoo kale yaa ayadana cagsi loo sameeyey allaa-i oo jamcu muanatha saalim ou lahaa yaa waxaa laga yaabaa sidii alladiinoo kale in loo isticmaalay jamcu mudakari saalim waa laakiin waa wax yar waay markaasuu ku yihi walaai lafdigan oo laai ah oo asal jamcu muanas saalim ou leeyahay waqaca waa dhacay kaladiina mila ladiin oo kale loo isticmaalay naslan si yar ayaa loo isticmaalay buu leeyahay waxaa lagu miaaliyey qowl shaaciri famaa aabauna biamana minhu calayna laai qad mahadu lxujuura fama aabaaunaa aabbayaalkeenna ma aha biamana minhu ninkaas kuwa noogu galladaysi badan oo macnaha macruufka u noo sameeyey aabbayaalkeenna kama wanaagsano calaynaa aabbayaalkii annaga dusheenna calayna allaai allaa'i aabbayaalkii qad mahaduu noo fidiyeen alxujuura nabasyaalkooda calayna annaga dusheenna ninuu ammaana ninkan wanaagga ou noo galay xataa aabbayaalkii noo dhabarkooda nagu qaaday xataa wanaaga ay aabbayaalkii noo sameey ninkan xataa kama fiicno macnaha wuxuu leeyahay ina hada arajul akharu mina minatan aw musaawiyan liaabaa'ina yacni qof oo abaal kugu leh waxaa kugu weyn waalidkaada waalidkeen xataa allah ka dhige ninkan intuu noo sameeyey noogagama fiicnayn oo ayaga macnaha ama waa la egyahay ama wuu ka fiican yahay buuri ulajeedada marka waxaa weeyaan calayna alaai buuri qad mahaduu allaa-i qad mahaduu noo fidiyaan alxujuura jamcu xijri nabasta qofka kiisa awaa fiiri marka inay allaa mudakar tahay waxaa u daliila siladiisa mahaduu waawgaas inta u laabanaya allaa-idu laabanaya liannahu jumladan qad mahaduu silat lmawsuul waaye waa inuu caaid ku jiro u laabanayo isimka mawsuulka xataa yakuuna hunaaka taraabut bayna almawsuul wa bayna ish wa bayna eh, asila marka wuxuu ihi calayna laai qad mahadu lxujuura marka taas waxay daliil u tahay axyaanan jamcu lmuanath saalima laga soo isticaaro qaata lafdigu gaarku lahay aladii ah, allaa'i ah yaa waxaa loo isticmaalaa jamcu lmudakar saalim laakiin asalkii waxa weyaan in loo isticmaalo walaa iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum saasaa loo isticmaala sidii aan loo isticmaala alulaa sida loo isticmaala ayadabo ayadoo mudakar ou lahay yaa muanath loo isticmaalay fii qowli shaaciri fa ama alulaa yaskuna gawra tihaamatin fa kulu fataatin tatruku lxijla aqsama marka wuxuu ku leeyahay fa ama alulaa kuwii yaskunna degaayeen gawra tihaamatin meesha tihaama la yidhaahdo godkeeda degayeen fa kullu fataatin mid kasta oo gabar ah tatruku way ka tegaysaa alxijla aqsama mid go-an inuu yahay xijliga waxa ay ku xeratay ay dumarka isku qurxiyaan marka wuxuu leeyahay wuxuu ammaana gabdhaha meesha oo tihaamo la yidhaahdo godkeeda degan gabadha intay buurato yaa bahalkii loo xeray gacanta loogu xeray yaa gacanteeda inta ka weynaata ay gaf siinaysaa kala jibinaysaa buu leeyahy ulajeedada waxa waaye fa ama aluulaa dumarkii yaskuna degaayeen gawra tihaamatin alulaa oo mudakar ou lahay muanath u isticmaalay jamcu muanath lidaliil yaskuna siladaasa u daliil ah haddii rag ahaan laha yaskunuuna ou dhihi laha yaskuna markuu yiri nuuntaas waxay u laabanaysaa alulaa alulaa marka inuu muanath ahaan u isticmaalay bay daliil u tahay marka intaas waxa weeyaan wa asmaaء اlmawsuulaat bmacna ana اlmusanifa raximah اllahu tacaala bayana lana fi asmaaءi اlmawsuulaat alasmaaء alkhaasa likuli waaxidi min almufrad اlmudakari wاlmuanathi wاljamci اlmudakari wa jamci اlmuanath iclam ana almawsuulaat fi baabi almawsuula أن المفرد أن الجمع المذكر غير الجمع المؤنث بخلاف الإشارة فإن لفظا واحدا يشتركان أي جمع المذكر سالم وجمع المؤنث السالم marka waxaa meesha ka bilaabanaya wman wmaa wal tusaawi maa dukir ilaa aakhirihi mawsuulaadkii mushtaraga ahaa inta hadda laguu soo waday waxay ahayd almawsuulaat alkhaasa aw alnasiya wallahu aclam sal اllah wslm cla nabiyina mxamed